dhan inay salaadu kaa reebayso wixii xumaanta kaa reeba wanaag unbuu kuu jiidayaa xaggiisa marka salaadu dhanka khayrka iyo wanaagga iyo qurbi ila allahi weeyaan jala wacala wa silat alcabdi bayna allahi bayna alcabdi wa bayna rabbih addoonkii iyo ilaahay xiriirkii u dhexeeya weeyaan subxaanah wa tacaala wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum rasuulka calayh salaatu wasalaam fadliga ay salaada leedahay buu rabaa inuu ina tusiyo tilmaan buu noogu soo qaatay marka tilmaan noo dhowaynaysa oo inoo soo dhowaynaysa oo ina tusinaysa macnaha salaadda waxa ay la macno tahay salaaddii oo waa maxay salaaddu waxay la macno tahay shanta salaadood ka waran haddii qof naga mid ah albaabkiisa hortii uu yahay webi meel fog wuxuu u aadaya maaha maxaa le intaad sii socoto siige iyo qashin iyo uskad baa laga yaabaa inaad la kulanto laakiin albaabkaaga hortiisa weeyaan maalin walbana shan mar baad intaad u daadegta ku qabaysanaysaa albaabka intaa ka daadegtid baa shan mar ku qabaysanaysaa maalintii qofka isagaa wax uskag iyo wasakh miyay ku harayaan jirkiisii waa maya tiibuu marka miaal noogu soo qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low ara'aytum bal iiga warrama ummad yahay low anna nahran haddii webi bibaabi axadikum midkiin albaabkii uu marayo kaasoo yaktasilu fiihi ama yakhtasilu minhu xaggiisa uu kaga qabaysanayo kulla yowmin maalin walba khamsa maraatin shan mar uu kaga qabaysanayo bal ka waran haddii qof idinka idinka mida albaabkiisa hortiisa uu marayo webi waabigaasoo uu ku qabaysanayo maalintii shan mar hal yabqaa ma ku harayaa min daranihi ay min wasakhihi weeyaan qofka jirkiisii wixii uskag iyo wasakh ahaa shay un wax maku harayaa qaaluu waxay idhaahdeen laa yabqaa ku hari maayo min daranihi wasakhdiisii shay un waxba kaga hari maayaan dhididkii iyo wasakhdii iyo wixii oo dhan iyo kulli qabayskii baa dhaqaya subixii markuu soo kacay waa qabaystay duhurkii markii la gaaray waa qabaystay buu soo kacay waa qabaystay salaaddii maqrib waa qabaystay qoraxdii markay dhacday habeenkii intuunan seexanna waa qabaystay bal ka warran qofka isaga ah jirkiisii see noqonaya jirkiisi waa nadiif weeyaanoo wax wasakha ma laha qaala nebiga marka wuxuu yidhi fadaalika taa waxaa la mid ah oo milu salawaati alkhamsa tusaalaha aan u soo qaatay oo ay la mid yihiin asalawaati alkhams shantii salaadood yamxu llaahu ilaahay waa ku tirtirayaa bihinna shanta salaadood alkhataayaa dunuubtii oo dhan buu ilaahay ku tirtirayaa <clears throat> shanta salaadoodee la tukanaya dembigii oo dhan ilaahay ku tirtiraya subxaana wa tacaala oo salaaddii subax markaad tukatid salaada duhur haddii lasoo gaaro intii u dhexaysay baa lagu dhaafayaa salaada casar haddii lasoo soo gaaro intii u dhexaysay baa lagu dhaafaya maqribka intii u dhexaysay baa lagu dhaafaya cishaha intii u dhexaysay baa lagu dhaafaya wahaakada marka sidaasay kuu noqonaysa adigoo nadiif ah oo cishihii tukaday baa gurigaaga tegaysa waa seexanaysaa habeenkii wixii aad tukataa waa kuu ziyaado weeyaan sunnada aad tukata waa kuu dheeraad cinda allahi jala wacala muttafaqun calayh wa can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi mahalu salawaati alkhams shanta salaadood tilmaantoodu waxay tahay ka mahali sidii webi tilmaantii webigaasoo jaarin qulqulaya amrin webigu hadduu biyo yar yahay wasakh weeyaan laakiin hadduu buuxo ka waran biyihiisa nadiif ay yihiin markaana calaa baabi axadikum qofkiin albaabkiisa maraya yakhtasilu minhu webigaa xaggiisa kaga qabaysanaya kula yowmin maalin walba hamsa maraatin shan mar kaga qabaysanaya rawaahu muslimun alkamri la yirina bifatxi lhayni haynka oo la kordhiga almucjamati dhibicda leh alkafiiri weeye biyo badan baa loola jeedaa maxaa yeele hadduu biyaha yaryahay dhoobadaaba ku dilaysaba wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rajulan asaaba min imra'atin qubla dadku waa soo islaamayeen hadday qofku uu soo islaamo weli khaladaadkii iyo wixii baa ka dhacaya dadkuna bini aadamkuna aabbahoodii aadam ahaabaad garanaysaan inuu ilaahay yidhi geedka ha cunin waa cunay kula bni aadam khaaa buu nebigu yidhi marka ina aadanoo dhan waa gafaa laakiin yaa u khayr badan wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun waxaa u khayr badan ina aadan qofka intuu gefgelay gefkiisii ka soo laabtay adiguu gef kaa gale waa kuu soo noqday ilaahay buu ka galay waa u laabtay ilaahay marka arrin baa dhacday waagii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ana rajula nin ayaa asaaba min imra'atin haweeney xaggeedu wuxuu ka asiibay qublatan dhunkasho meesha marka waxaa ka cad inaysan ahayn maxaarimtiisii waxaa ka cad inaysan ahayn xaaskiisii maxaa yeele ilaahay baa u baneeyey huna libaasun lakum antum libaasun lahun taana ma aha macnaha waa haweeney ajnabi ah yuu dhunkaday faata nabiya sal اllahu alayh ali waslm qalbigiisu iimaan buu lahaa wakhayru lkhaaa'ina tawaabuun weye markiiba waa soo noqday shaydaankii taabtay simbirraxashadii uu ku dhacay markiiba waa isdareemay ilaahay rasuulkiisuu u laabtay faata nabiya sala allahu alayh ali wasalam faahbarahu waa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga intuunan jawaabin salawaatu اllah wasalaamu calayh faanzala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey jawaabtii ninka iyo cid allaaliyo ciddii la mid ah oo waa maxay waxaa lagu yidhi aqim asalaata salaada oog darafay nahaari maalinta labadeeda daraf wazulafan iyo saacado min alleyli habeenkii ka mid ah shantii salaadoodba halkaasaa lagu jamciyey shantii salaadoodba halkaasaa lagu jamciyey aqim asalaata salaada oog oo salaaddii u kaco tuko oo ilaali wakhtigeedii ilaali jamaacadeedii ilaali darafay nahaar maalinta labadeeda daraf labada daraf waa maxay waa salaadii subax iyo salaadii maqrib bay noqonaysaa salaadii subax iyo duhur waa dhinac weeyaanoo waa gelin hore iyo barqadii salaadii casar iyo maqribkiina waa gelinkii dambe iyo qoraxda intaynan dhicin ka hor salaadii casar oo ahayd zulafan min alleyli haddii la yarana ceshihii baa galay qolo kaleo culimmada ka mida waxay yidhaahdeen sidaa ma ahe darafay nahaari waxaa loola jeedaa salaada duhur iyo salaada casar labadaasaa loola jeedaa eh, salaada subax iyo salaada duhur iyo salaada casar saddexdaasaa loola jeedaa wazulafa min alleylina maqhribkii iyo cishihii baa loola jeedaa calayata xaal waxay ahaataba shantii salaadood baa loola jeedaa oo min alleyli habeenkii ka mida wazulafan saacado min alleyli habeenkii ka mid maxaa dhacay salaadaha aad jamaacada ku tukanaysay ee masaajidka aad tegaysid waataynu soo aragnay fadligeeda weynanka uu leeyahay cinda allahi jala wacala rabbi wuxuu yidhi ina alxasanaati salaadaha jamaacada lagu ilaaliyo wanaagoodu yudhibna waxay tagsiinayaan asayi'aati xumayaalkii oo dhan dembiyadii qofka ka dhacay oo dhan baa lagu tirtiraya waxaan kabiire ahayn macnuhu waa maxay marka salaadda aad tukanaysid wixii dunuub ahaa ee sakaa'ir ahaa baa lagaaga tirtirayaa faqaala arajulu wuxuu yidhi ilaya haada rasuulka allow aayaddani ma ani iga hadlaysaa oo gaar igu tahay wey macnaheedu ummadda inteeda kale ilama wehelisa miya maxaa yeele saaxibu lqadiya isaga ahaa qaala faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi adigu sabab unbaad u noqotay mooyaane waa lijamiici ummatii ummaddayda dhammaanteed weeye kullihim idil ahaantoodba muttafaqun calayh wa can abi hurayrata waxaa laga ana rasuul lahi sal اllahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi alsalawaat اlkhams shanta salaadood oo la ilaaliyo duhur markuu tukaday haddana casr haddana waa tukaday maqrib cishihii fajarkii wاljumcatu ila اljumca jimcahanna waa tukaday jimcihii kalena waa tukaday oo salaaddii jaamacadii buu ku ilaaliyey kafaaratun intaasiba waa kafaare wey waa dembi dhaaf lima baynahunna inta u dhaxaysa maqrib buu tukaday qofkii ceshihiibuu haddana tukaday intii udhexaysay baa loogu dhaafaya ceshihii ilaa fajarkii waa loogu dhaafaya fajarkii ilaa duhur dhexdoodaa lagu dhaafaya wahaakada laakiin shardi baa ku xiranoo waxa weeyaan maa lam tuqsha alkabaa'ir hadduunan qofku maa lam yakhtarifna lafdi kala dhahaya hadduunan dhex gelin oo uusan dabaalanin alkabaa'ira dembiyadii waaweynaa dembiga weyn wuxuu u baahan yahay towba isagu dembiga weynna waxaa la yidhaahdaa siday culimmadu ku qarireen waa dembi walba oo ilaahay u ballanqaaday cadaab ama rasuulkiisa salawaatu اllahi wasalaamu aleyh cadaab adduun ama mid aakhiro cadaab adduun ama mid aakhiro wixii shareecada lagu sheegay ama xadiidka nebigu ha sheega ama aayaddii qur'aankeed ha sheegtee waciid shadiida ku soo arooray kaasaa la yidhahdaa kabiira amaa sakaa'irtu waa waxa intaa waxa ka soo haray ee aan iyagu loo ballanqaadin cadaab loo sheegin dembiyada noocaas oo dhan ayaa loola jeedaa sakhaa'irtii waana badan yihiin iyagu rawaahu muslimun ayaa warinaya marka salaadihii oo la ilaaliyo jimcada ilaa jimcadeeda kale intii udhexaysay baa lagu dhaafayaa salaad walboo jamaacateeda kale hadduu ilaaliya waa loogu dhaafayaa lafdigii kale wuxuu ku daray xadiidka wa ramadaanu ilaa ramadaan isna waa la isugu dhaafayaa kii hore iyo ka dambe intii udhexaysay baa lagugu dhaafayaa nebigu wuxuu yidhi alcumratu ila alcumra cumradii hore eed cumraysatay iyo tadambe waa laysugu kaa dhaafaya xajkii waa la mid weeyaan ilى hayri dalik rawaahu muslimu wcan cuثmaan bni cafaani waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya maa min mri'in muslimin ma jiro qof muslim ah oo taxduruhu ay u soo xaadirto oy u soo gasho salaatun ay u soo gasho maktuubatun waajiba ah shantii salaadood ee waajibka ah qof muslima ah, qof ay u soo gashaa ma jirto oo fa yuxsinu hagaajiya wuduu'ahaa weysadeedii wa khushuucahaa khushuuceedii wa rukuucahaa rukuucdeedii ilaa haduu jiro waa shari wey qof muslim oo salaad waajibay u soo gashay ma jiro oo markaa weysadeedii ilaaliyo oo siday ahayd u weysaysta kadibna salaadii markuu xirtay khushuuceedii ilaaliya rukuucdeedii iyo sujuuddeedii way isla socdaane ilaaliya hay-aadkeedii iyo sifaadkeedii iyo arkaanteedii iyo kulli salaaddii ilaaliya ilaa kaanat way u ahaanaysaa kafaaratan kafaare iyo dembi dhaaf bay u noqonaysaa limaa qablaha wixii ka horreeyey oo min adunuubi ah maa lam yu'ta hadduunan la imanin kabiiratan dembi weyn wadaalika taasina hal iyo laba iyo saddex iyo toban iyo bil keliya ma ahee waa addahru kulla sanadkii oo dhan weeyaan macnaha waa maalin walba iyo saacad walba oo salaad waajiba ay kuu soo gasho intaad nooshahay haddaad la timaado shardigaa dembigaagii waa lagugu dhaafaya macnaha waxay ku tusinaysaa salaadu inay tahay madanna iyo goob laga heli karo dembi dhaaf waa meesha ugu dhow ee dembiga qofka loogu dhaafayo walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray wa jucilat asalaatu qurata cayni salaadda waxaa ilaahay ka dhigay ishayda waxay ku qabowsan lahayd laabtiisaa ku degi jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu shay murug geliyo asraca ila asala siday saxaabadu odhanayeen salaaddu u degdegi jiray hadduu murug galo waxday murugiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam salaaddu u cararayey baabu fadli salaati marka salaadihii oo dhan guud ahaan weeyaan hadda salaad salaad baynu u dul istaagi doonnaa marka waxaa ugu horeeya fadlu salaati subxi waalcasr salaada subax iyo salaada casar fadliga ay leeyihiin axaadiista guud ahaaneedna aad bay u tiro badan yihin laakiin sheekhu intaa keliyu kusoo gaabsaday laakiin intaa waa ka badan yihiin fadligooda وعن أbي muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlه tacالى cnه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلiه وsلم qaala wuxuu yidhi man صلى الbardayni dakla الجنة mutafq عalayh man صلىa qofka tukada albardayni labadii qabooba dakhala الجannata jannaduu gelaya labadii ay qoraxdu yaro qaboobayd qofka tukadaa jannadu gelaya oo waa maxay waa salaadii subax iyo salaadii casar wey duurkeena qoraxdu way kulushahay haddii maqrib la gaarana waaba dhacday maba joogtaba marka waxa laga hadlayo waa salaadii subax iyo salaadii casar wey muttafaqun calayh albardaanina asubxu walcasr weeyaan meeshaa marka maxay daliil u tahay salaadii subax iyo salaada casar in fadligoodu gaar yahay iyagu oo shantii salaadood iyagoo waajib ay wada yihiin haddana subax iyo casar kuma sii jiraan maxaa yeele fadligoodu waa gaar qofka ilaaliyana dakhala aljanna jannaduuba gelayaaba waa ballanqaad weeye maxaa yeele salaadda casar oo laga tagaa waynu arki doonnaa dembigeedu aad buu u wen yahay cinda allahi jala wacala wa can abi zuhayr waxaa laga wariyey cumaarata bna ru'ayba radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sal allahu alayh ali wasalam yaquulu isagoo dhahaya lan yalija annaar tii hore jannuu gelayaabay ahayd tani waaba ka sii xag jirtaaba lan yalija annaar naarta ma gelayo axadun qof ma gelayo sallaa tukaday qabla tuluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin waa salaadee marka waa salaaddii subax weeye wa qabla guruubiha macnaha qofka labadaa ilaaliya naar maba gelaya oo hadduuna naar gelin xaggee aadaya jannadu gelaya wy sida xadiidkii hore noo soo sheegay marka waa fadliga ay leeyihiin salaada subax iyo salaada casar ee gaarka u ah salaadaha kale aynan la wadaagin rawaahu muslimun wa can jundub ibni eh, sufyaan waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man salla subxa qofka salaada subax tukada fahuwa fii dimat اllah salaada subax waxay gaar la noqotay buu xadiidkana inoo tilmaamaya qofka salaada subax tukada wuxuu kaga duwan yahay salaadaha kale il gaara ilaahay ku dhowraya isaga salaada subax qofka tukaday ilaahay magantiisu ku jiraa ka waran haddii odaygii ama madaxweynihii ama boqorkiiba dheh qofku intuu u tago uu ku yidhaahdo magangelyan ku weydiistay gadaashiisana maro qofka intuu soo dhaafo u tago qofka haddana qofkaa waxyeeleeya ka waran marka ee magantii amiirkii ama boqorkii ama suldaankii ama waxaa dhahdiidba la baxay maxaad u malaynaysaa rabbi subxaanah wa tacaala dhegaysa meeshan man salla subxa qofka salaada subax tukada fa huwa kaa isagaa fii dimmat illaah ilaahay magantiisuu ahaaday qofka ilaahay xifdigiisa iyo ilaalintiisa weeye magan marka lagu leeyahay allah ilaashanaya allah xifdisanaya ilaahay magantiisu ahaaday subxaana wa tacaala fandur ya bna aadam marka nebigaa inala hadlaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inaadan u bambixin qof salaad subax tukaday inaad dhibaato gaarsiisid inaad wax ka sheegto inaad ka waran qofka hadduu salaad subax tukaday oo weliba jamaaco ku tukaday oo maganta ilaahay yahay adiguna aad hilibkiisa cunaysa ka waran hiibadiiyo namiimadii marka magantii ilaahay soo lamaadan bixin waad la baxday iska ilaali fandur fiir ya bna aadam laa yaطlubannaka allah ilaahay yuunan kaa soo doonin min dimmatihi bishayin min dimadiisa sababteeda shay yuunan kaaga soo doonin oo macno waa maxay qof ilaahay magantiisa ku jira intaad la baxdo yuunan ilaahay kuu raacanin adigu oo lafdi kalena wuxuu odhanayay qofka markaa ilaahay magantiisa la baxaa ilaahayna waa qabanaya subxaana wa tacaala naar buu gelinaya maxaa yeelay qofkan awoodda dunida ku lahaa magantiisii aad wax yeeshay waa inuu xabsi ku dhigo adigana haddaad dishayna waa inuu ku dilo ka waran magantii ilaahay marka ilahay haddaad ilaalin weysay subxaana wa tacaala ilaahay waa ku qabanayaa naar buu ku gelinaya subxaana wa tacaala xadiidka kale riwaayaddii saxiixayd saasay horanaysay wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi isagoo nooga waramaya yatacaaqabuuna fiikum waxaa isukiin bedelaya o isukiin cirbinaya malaa'ikatun bileyli habeenkii malaa'igteedii iyo wa malaa'ikatun binahaari malaa'igtay maalinta oo maalintiina malaa'ig baa joogta bini aadanka malaa'igta qaabilaysa waa kala duwanta kuwo waa ilaahay baa inoo sheego waa raqiib iyo catiid oo weligoodnama faaruqayaan qofka bini inta uu nafta ay ku jirto waa la joogayaan ilaahay baa ina inoo sheegay subxaana wa tacaala maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid wax walbo aad ku hadasho carabkaagaba haddaad kala qaaddo waa qorayaan macnaha culimmadu markay tilmaamayeen waxay idhaahdeen waxay ka dhigan tahay sidii iyadoo oo carabkaagu uu qalin u yahay candhuuftaadiina ay khad u tahay oo kale adaa u yeerinaya marka iga qor aniga waxan maantao dhan baa iska hantaatacaysaa iga qoraad leedahay malaa'igti iyana waa kaa qorayaan ma daalayaan maantao dhan bay kaa qorayaan waxa aad sheegayso khayr iyo shar wuxuu yahayba kuwaasi waa waxaad samaysaanna way ogyihiin ilaahay aayad kale waa tu yaclamuuna maa tafcaluun qoraa hadalkaaga keliya ma ahee wixii ficil ahaan aad u samaysana waa kula socdaan oo waa qorayaan waxaad samaysid kuwaasi weligood inagama tegayaan laakiin waxaa jira malaa'ig ilaahay uu tilmaamay fi lqur'aani اlkariim lahu mucaqibaat min bayni yadayhi yaxfaduunahu min amri اllah ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo diro xaafado la dhaho xaafadadaasi salaada subax iyo salaada casar bay isu keen bedelaan salaada subax bay imanayaan way joogayaan salaada casar marka la gaaro waa ambabaxayaan kuwo kalaa imanaya salaada casar ilaa iyo salaada fajar bay joogayaan marka salaada fajar la tukanaya kuwii kale haddana imanaya maalin walba waa sidaa wey ma isla iyagiya ma kuwo cusubba ma naqaano wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay mooye cid kale ogaan karta ma leh marka hadday sidaasi dhacday malaa'igtaasaa loola jeedaa xafadada ah ayuu nebiga inoo sheegayaa xilligay inoo imanayaan iyo wakhtigay inala joogayaan iyo sida xaaladdu ay noqonayso riboorkaagii weeyaan bini aadanka haddaynu nahay afar iyo labaatankaa saac malaa'ig baa inala joogta cumrigaaga oo dhan markuu dhammaado kitaabkaaga waa laabayaan khalaas aakhiraduunbaa lagu dhihi doonaa hoo akhriso riboorka sidaasoo kale afar iyo labaatankii saac labiyo toban saacadood oo ka mida ah, ilaahay waa loo gudbiyaa subxaanah wa tacaala oo waa taa hadda aynu arkayno waxaa la mid ah isbuucii laba mar baa loo gudbinayaa waa isniinta iyo khamiista weeyaan iyana waa loo gudbiyaa marka sidaa darteed qofku inuu is-ilaaliyo wey intaa warbixin baa socota intaa innagaa laynaga warbixinayaa wixii laynooga warbixiyeyna waanu la kulmi doonaa yowma min alayaam وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi qاla رasuuل الlahi slى الله عليه وaله وسلم wuxuu yidhi yتacاaqبuna فيكم waxa isukiin cirbinayo isukiin bedelaya مalaaئkaة bالleyl habeenka malaa'igteedii iyo ومalaaئkaة bالنahاar wayjtamicuuna malaa'igtaasi waxay kulmayaan fii salaati subxi iyo wa salaati alcasri salaadii subax iyo salaadii casar maanta casarkii qolaa inoo timid malaa'ig ah kuwii saakay inala joogayna waa baxeen xilligaasay isbedeleen kuwii kor aaday marka wahaa bedelay kuwo kale waa inala joogayaan salaada subax marka la marayo iyo iyaguna baxayaan kuwo kalaa imanaya qolo walba marka ilaahay waa waraysan doonaa riboorkii bay u gudbinayaan ilaahay warbixintii dhegaysa hadda nebiga inooga warramaya salawaat wasalaamu calayh uma yacriju way fuuli doonaan alladiina kuwii baatuu fiikum i xalay idinla baryey salaadda subax marka la marayo kuwii xalay inala baryey waa inaga tageen salaadda casar marka la marayana kuwii maalintii waa inaga tageen fayas'aluhum allah ilaahay baa weydiinaya wa huwa iyadoo ilaahayna aclamu bihim iyagu uu oga cilmi badan yahay addoommadiisa ilaahay miyaa u baahan subxaana wa tacala addoommadayda iga warramaynu dhah maya uma baahna laakiin xikmad baa jirta suaasha xikmad baa jirta su-aashan ka dambaysa oo waa maxay waxbaa la rabaa marka in la muujiyo ilaahay baa weydiinaya subxaanah wa tacaala malaa'igtii markay u tagaan oo wuxuu dhahayaa kayfa taraktum cibaadii aniga addoommadaydii aad u tagteen seed ahayd xaaladooda markaa ka soo tegayseen kayfa taraktum maxaad kaga soo tagteen cibaadii addoommadayda fayaquuluuna markaasay warbixintii dhiibayaan oy waxay leeyihiin guud ahaan taraknaahum waa ka soo tagnay wa iyaga oo yusalluuna tukanaya wa aataynaahum waanan u tagnay wahum iyaga oo yusalluuna tukanaya taariku salaadu talo maxaa lagaa gudbin adiga inaan mana tukatide kii macaasi ku jiro xilligaa maxaa lagaa gudbin ina khayr ma hayside marka qofka ka waran marka riboorkiisii isagoo tukanayana waan u tegey isagoo tukanayana waan ka soo tegey la leeya intii u dhexaysay rabbi waa ugu dhaafaya marka intii u dhexaysay baa loogu dhaafaya muttafaqun calayh marka fadliga salaada subax iyo salaada casar ayuu daliil u yahay xadiidku weli wa can jariir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey albajaliy radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam fanadara ila alqamri leylat اlbadri nabiga calayhi salaatu wasalaam fanadara waa fiiriyey ila alqamari dayixii buu dhowray laylat albadri habeenka caddadu ay kaamilka tahay waa habeenkee habeenkaa dayaxu u buuxo ma shan iyo tobanka mise waa afar iyo tobanka inagu waa shan iyo tobanka qolo afar iyo toban lehna waan maqlay carabta calaa habeenka uu buuxo weeyaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi innakum idinku satarawna rabbakum rabbigiinna waad arki doontaan kamaa tarawna sidaad u aragtaan haada alqamar dayaxanoo kan ah oo macnaha maxaa loola jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kalaa jiray riwaayad lafdi kale oo wuxuu yidhi war ma isciriirinaysaan aragtida qoraxda oo maalin duhur a taagan wax daruurna aynan ka sokaynin maya qof walba meeshiisuu kar ka dhowranaya qof qof kale ha ka waran habeen caddo ah oo dayixuna buuxoo korka uu taagan yahay shan iyo toban ah. habeenna ay tahay baadiya weliba la joogo inaan magaalada iftiinka nalalka inaga yaraynaye may qof hofdhahaya male iiga leexaan arke oo weliba wax daruura aan ka sokaynin maxaa marka miaalka loo soo qaadanaya ilaahay waad arkaysaan sida kaa aydan isugu ciriirinaynin oo kale ayaad u arki doontaan ilaahay subxaana wa tacaala qof walba wuu arkayaa macnihi qof walba wuu arkayaa oo ilahay baaba qur'aanka inoogu sheegay wujuuhun yowmaidin naadira maxaa la yidhi ilaa rabbiha naadira ilaahay bay arkaysaa subxaana wa tacaala liladiina axsanuu lxusna waziyaada ilaahay yidhi ziyaadadu waa ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiinna waad arki doontaan kama tarawna sidaad u arkaysaan hada alqamar dayaxan oo kan ah laa tudammuuna isku ciriirin maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa fain istaطactum marka sababta laga yaaba inay kuu diiddo ilaahay aragtidiisa oo maxay waa jannada gelitaankeeda in qof jannada galay unbaa ilaahay arka jala wacala hadduunan janno gelin waa naar naarna ilaahay ku arki maysi wa tacaala marka wixii asbaabihii aad jannada ku geli lahayd baa laguu sheegayaa fain istaطactum haddaad awoodaan anlaa tuglabu inaan laydinkaga qaalib noqonin calىa salaatin salaad inaanan laydinkaga qaalib noqonin qabla طuluuci shamsi ah oo waati waa subax wa qabla guruubiha iyo salaad qoraxda intaynan dhicin oo casarkii ah fafcalu yeela naf iyo adduun iyo inaysan ku mashquulinin labadaa salaadood aad ilaalisid wakhtigooda aad ilaalisid jamaacadooda ilaalisid haddaad awoodi karaysid yaal buu ku leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam sababbay u noqonaysaa hadhow aragtida ilaahay subxaana wa tacala aad arkaysid muttafaqun calayhi weli xadiidku wuxuu u yahay fadliga salaada casar iyo salaada subax buu daliil u yahay wa fii riwaayatinna waxaa ku soo arooray fa nadara nebigu waa dhowray ila alqamari buu dhowray leylata arbaca casharata waa ka afar iyo tobanka habeenku ahaa ee uu buuxay wa can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi man taraka salaata alcasr waa kan salaadda casr qofka ka taga dembigiisu muxuu noqonayaa ismigiisu waa maxay cinda allahi jala wacala man taraka qofka ka taga salaata alcasri ka taga faqad xabita waa buray camaluhu camalkiisii waa buray camalkiisii waa buray lafdi kale wuxuu odhanaya fakaأnamaa witira ahlahu wamaalah wuxuu la mid yahay qof reerkiisii iyo xoolihiisii oo dhan eber ay noqdeen saaka shaqaad aaday guriga markaad ku soo noqotay wixii hanti ahaa ee kuu yaallay iyo caruur iyo reer kulli eber hadday noqdeen ka war gablan soo ma tihid waxa intaad soo shaqaynaysay weliba odaynimo ay kuugu darsantay ka war meel cidlaad soo istaagtay keligaabaad tahay waxaad qofkaa la mid ah qofkay salaad hal salaadoo casar ka tagtay marka maxaad u malaynaysaa rawaahu اlbukhaariي baabu fadli اlmashyi ilى اlmasaajid wuxuu u fadl yahay in laga waramo fadliga uu leeyahay almashi socodkii ila lmasaajidi loo soconayay masaajidka oo la aado fadli gooni baa ku soo arooray axaadiistiisuna waa badan tahay oo waxaa ka mid ah wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana nabiya sal allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi man hadaa qofka u kallaha ila almasjidi aw raxa ama boqoola acadda allaahu ilaahay waa u diyaarinayaa lahu kaa isaga ah fi ljannati jannada wuxuu ugu diyaarinayaa nusulan martiqaad nusulka waxaa la yidhaahdaa qofka martida ee dayfka ah raashinka la siiyo kulamaa mar allaaliya markii hadaa uu kallaho aw raxa ama uu boqoolo gelin hor iyo gelin dambe wuxuu aadaba ilaahay subxaana wa tacaala mar walbuu aadaba nusul buu u diyaarinaya martiqaad baa ilaahay u diyaarinaya raashin baa loo diyaarinaya jannadaa loogu diyaarinaya muttafaqun calayh marka aaditaanka masaajidku wax sahlan maaha ka waran marka haddii qofkii masaajidkaba aanan lagu karaynin meel shayddaanna lagu karahayo oo aadan laga waayeynin aaditaankeedana wax ajir aan ku jirin bal dunuubi iyo macaasi mooyaane ciyaadan bilah fasanuyasiruhu lilyusra qof walba icmaluu fakulun muyasaru lima khuliqa lah buu nebigu yidhi qof walba wixii loo abuuray baa loo yasiraya idinku camal la imaada adigu taa waa kugu culustahay qof bay u fududahay qof bay ku culustahay masaajidkii laakiin meel xun odhan inuu aaday u fududahay ciyaadan bilah wa canhu ilaahay kuu fududeeye marka masaajidka aaditaankiisa waa nicma min allah alxamdu dheh wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacaala canhu ana nabiya sal allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi man taahara qofka soo tahaara qaata fii beytihi xadaثu اlasqari wاlakbari labadiiba ka tahaaro qaata uma madaa dabadeedna baxa ila lbeyt ilaa beytin guri aada oo min buyuuti illaahi guryaha ilaahay ka mid ah guri ka mida guryaha ilaahay aada muxuu aadayaa liyaqdiya inuu ku tukado fariidatan waajib oo min faraa'id illahi ilahay waajibyadiisii ka mid ah qofka intuu gurigiisa ka weyse qaato dabadeedna baxa guri ka mida guryaha ilaahay aada isaga oo raba qasadku u baxayana ay tahay inuu waajib soo tukado kaanat waxay noqonaysaa khutuwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay ahaanayaan ixdaaha midood taxutu mid looga tirtiro khati'atan dembi wاlukhraa ta kalena turfacu tarfacu waa kor baa loogu qaadaa darajatan baa kor loogu qaadaa macnaha tallaabadii midna dembi baa loogu dhaafayaa midna darajaa lagu siinayaa rawaahu muslimun <clears throat> marka maxaad u malaynaysaa gaari haddii iyo gaadiid haddaa wadatidna waa la mid meel kale oo laga helaya ajirka noocaasa ma jirta aan masaajidka ahayn inuu qofku masaajid aado وعn ubay bna kacb radي الlه tacalى canhu qaala wuxuu yidhi kaana rajulu min اlanصaari qisadan waa qibsa nin saxaabi ah ku dhacday aad u cajaa'ib badan dadku kala caqli badan kalana garasho badan diinta ilaahayna subxaanaه wa tacaala fahmi og ninkan dhageyso ubay bna kacab baa ka waramaya xaafidkii kaatibka waxyiga qori jiray ka mid ah raggii qori jiray wuxuu yidhi ubay bna kacab kaana rajulu waxaa jiray nin min alansaari ah ubay bna kacab waa reer ansaareed qoyskiisii weeye marka qoyska reer ansaareed ah waxaa jiray nin laa aclamu ogayn axadan qof aanan ogayn abcada kaga fog min almasjidi minhu masaajidka qof kaga fog uusan jirin meeshuu ka imanaya meel dhow ma ah waa ninka ugu foge ugu darafeeye wey ninkan isaga ah wa kaanat tahay haddana wuxuu ahaa laa tukhti'uhu midaynan gafin salaatun shanta salaad waa taagon yahay waana meeshaasuu degan yahay haddana salaad seegaysa ma laha faqiila lahu dadkiibaa markaa la hadlay oo waxaa lagu yidhi low ishtarayta ximaaran warniyahow waabaad lugaynaysaay masaajidka inaad timaadda waa ku aragnaaye haddaad iibsan lahayd ximaaran dameer litarkabuhu inaad fuushid fi ulmaai wakhtiga mugdiga ah ee habeenkii gudcurka ah iyo wa fi ramda inay salaadii cisha marka laga baxana waa mugdi subxa marka la soo aadaya waa mugdi xiliyadaasoo kale aad fuusho inan dhulka halaq baa maraya waxbaa maraya adigu arki maysid wa fi ramdaai xilliga cagagubka ahee kulaylka ah salaada duhur iyo salaada casar xiliyadaana aad fuushe qoraxdu ay kulushahay weliba jaziirat alcarab marka la maraya xiliyada kuleelaha aad iyo aad bay u kulushahay dhulka cagaha ma dhigi kartid ninkiibaa qaala marka hadlo wuxuu yidhi maa yasurunii oo maxaad saa u leedihiin soomaha inaan masaajidka ka fogahay waxaad iigu turaysaan haa maa yasurunii ifarax gelin mayso anna manzilii gurigaygu ilaa janbi lmasjidi masaajidka mid ku dhegan inuu yahayba ima farax gelinayso in gurigaygu uu noqdo masaajidka mid ku dhegan innii uriidu maxaa yeelay sababtaan u fogahay een u lugaynaya intaa wax kale ma ahe waxaan doonayaa innii uriiddu anigu waan doonayaa an yuktaba in la ii qoro lii aniga mamshaaya socodkayga ila aan u soconayo in la ii qoran raba iyo wa soo noqodkayga idaa rajactu markaan u soo noqonaya ilaa ahli salaad walba waa tagaa waa soo tukadaa haddana waa soo noqdaa haddana tii kaluu aadaa waa soo noqdaa tii kaluu aadaa sidaas weeyaan marka wuxuu yiri socodkan ma aragtaa ha intaa waxba ha ka welwelina ajar baan ku raadsanaya cind allahi jala wacala saxaabadii marka intaasaa dhex martay reer ansaareed ahayd ninkii reer ansaar ahaa iyo ubay bna kacab iyo raggii la joogay intaasaa dhex martay nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam faqaala rasuulu sala alla alay waslam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya ninkii qad jamaca allaahu laka ilaahay waa kuu kulmiyey adiga daalika arrinka kullahu dhammaantii sii socod iyo soo socodba ajarkeedii waa laguu kulmiye waa leedahay intaba waa laguu qorayaa rawaahu muslimun keligii mehe cid walboo la midana waa la mid wey macnihi وعن jاaبر بن cabd اللahi رضي الله تعالى عنهma qاala wuxuu yidhi khlt البقاacu xwla الmasجidi khalad waxaa bannaanaatay albiqaacu goobbaa bannaanaatay xowla almasjidi masaajidka hareerihiisa ahayd masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa meel ahayd baa eber noqotay bannaanaatay markii hore malaha waxbaa yaallay oo meesha camirayay wixii baa laga zuuliyey ama beer ha noqoto ama si kaleba ha noqoto meeshii baa wixii laga zuuliyey fabalaga dalika markaa ah, hadday bannaanaatay fa araada banu salama qolooyinkii reer bani salama ahaa ayaa waxay damceen an yantaqiluu inay u soo guuraan qurba almasjidi reer bani salama magaalada bannaankeeday deganaayeen reer salama bannaankaa marka way ka iman jireen weligoodba meeshan waxay yidhaahdeen waa ilaashadeeno halkan haddaan u soo gurno masaajidka nebiga ka soo agdhowaano nebiga aan deris la noqonno ka warrama intaynan samaynin marka waxay yidhahdeen aan la tashanna salawaatu wasalaamu calayh hadday la tashadeen marka fabalaga dalika nabiyu sal اllah alay slam buu gaaray faqaala lahum waa la hadlo wuxuu ku yidhi balaganii waxaa isoo gaaray annakum idinku turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u soo guurtaan qurba almasjidi inaad u soo guurtaan qaaluu waxay yidhahdeen nacam waa jirtaa ya rasuul allah warkaasi waa run weye qad aradna dalika arrinkaa waa damacnay go'aanse lagama wada gaarin talana adiga kuu taallaa bacd allah faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi bani salama dhegaysta diyaarukum meeshan aad deggan tihiin ee guryihiinna ah jooga tugtab waa laydiin qorayaa fogaanshahan aad ka fogtihiin tihiin aad masaajidka imanaysaan aaarukum raadkiinna laydiin qoraya banu salama diyaarukum guryihiinna jooga halkiina deganaada tuktab waa laydiin qoraya aaarukum raadkiinaa la qorayaa diyaarukum guryihiinna jooga tuktab waa laydiin qoraya aaarukum faqaaluu waxay idhaahdeen maa yasuruna intaa dabadeed waxay dhaheen maa yasuruna xadiidkiibay qaateen warkii nebigay qaateen waa ka daadegay markaasay waxay idhaahdeen maa yasurunaana farax gelin mayso annaa kunnaa annagu inaannu ahaanno taxawalna kuwa soo qaatay reerahoodii oo soo guuray oo meesha soo degay na farax gelin mayso halkaa aanu joogno eenu maalin walba ka nimaanno suraadkeenna la qori maayo ha khalaas meeshanaanu deganaanina rawaahu muslimu warawa albukhaariyu macnaahu min riwaayati anasin وعن أbي موسى الأشعري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi qاala رasuul الlahi slى الله عليه وaله وسلم wuxuu yidhi إna أcظم الناasi أجرا في الصلاة marka salaada laga hadlaya xaggeeda yaa ugu أجر badan إna أcظم الناasi dadka kan ugu weyn ajran ajarka xaggiisa ugu weyn fi salaati abcaduhum ka ugu fog weeye ilayha salaada xaggeeda mashyan mamsha xagga socodka kan ugu ajarka badan ma rabtaan agu ajar weyn salaada xaggeeda ha ka ugu guri fog weeyaan macnihi faabcaduhum ka ugu fog waladii yantadiru asalaa sidoo kale ka labaad ee booska labaad soo gelaya waladii qofka weeye yantadiru asalaa salaada sugaya xataa yusaliiha markuu ilaa uu kala tukado maca alimaam macnaha waa maxay salaaddii horuu tukaday hawl meel ku carara male meeluu aada male macnaha waa maxay dan markaa cayrinaysa oo qofkii ma laha sidaa darteeda naftiisii wuxuu ku xabisay masaajidka yantadiru waa sugayaa asalaata buu sugayaa xataa yusaliiha ilaa uu kala tukado maca alimaam acdamu ajran isagana ajarkiisu waa weyn yahay min aladii wuxuu ka wen yahay qofka yusaliiha intuu iska tukado xiligeedii marka salaada la gaaro uma yanaamu kadibna iska seexanaya beraan shaqa u kalahaya iska sii tukanaya khalaas gurigayga waa iska seexanaya aniga muttafaqu calayh waxaa ka ajir badan qofka sugay wa can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu calayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu bashir ilmashaa'i tanina waa dadkii salaadii subax soo kallahayey salaada cishana soo kalahayey soo habeen barkii soo soconayey salaada subaxna waa lagu sheegaa waana siday u badan tahay culimmadu ay yihaahdaan maxaa yeelay xadiidku wuxuu tilmaamaya oo loo bishaaraynaya dadka habeenkii socda ee habeenkii guda cishahana waa noqon kartaa fajarkana waa noqon kartaa laakiin fajarkay u badan yihiin marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bashir ilmashaa'iin ugu bishaaree kuwa socda fi ulami mugdiyada xiliga mugdiga ah kuwa soconaya ila masaajid u soconaya binuuri taam nuur dhammaystiran ugu bishaare ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha nuur buuxa ugu bishaare ilahay markuu nooga warramayay muxuu yidhi yasca nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim munaafiqiintu markay dadka arkaan ayay la hadli doonaanoo waxay ku odhanayaan unduruuna naqtabis min nuurikum qiila rajicuu waraa'akum faltamisuu nuura allana muxuu yidhi aayad kale waman lam yajcal illaahu lahu nuur famaa lahu min nuur qofkuunan ilaahay nuurba u yeelin nuurna male kaa isagaa marka rawaahu abu daawuud baa wariye wtirmidiy can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul lahi sal allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi alaa adullukum war ummad yahay maydin tusiyaa wax badan oo khayru nebiga ina tusiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaan khayr ahayna nooma ishaarin iyo qurba ila allahi jala wacala alaa adullukum war maydin tusiyaa calى ma yamxu اllahu bihi wuxuu ilaahay xaggiisa ku tirtiraya alkhataaya dembiyada oo wayarfacu bihi ilaahay kor ugu qaadaya sababtiisa addarajaat darajadaada jannadana wax kor lagugu qaadaya dembigaagana lagu tirtirayo ma ku tusiya qaaluu waxay yidhaahdeen bala ya rasuul allah haa rasuulka allow noo sheeg qaala nebiga wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu weysadii oo lagu xeel dheeraado cala almakaarih ay fii awqaati almakaarih weeyaan wakhtiga naftu ay dhibsanayso xilliganoo kaleo qabowga ahoo marka la weysaysanaya naftu ay dhibsanayso xilligaas qofka weysadii ku xeel dheeraada wey wa karat اlkhuطa tallaabadii oo loo badiya ila almasaajidi iyadana dembiyadiina waa lagu dhaafaya derajana kor baa loogu qaadaya waintidaaru الsalaati salaad sugitaankeeda weeye bacda الsalaa salaadii waajibka ahayd aad tukatay markaad tukatay dabadeed inaad iska sugtitii kale maqrib baad tukatay hawl adduuno kaa cararaysa ma leh intaad meelaha sheekada iyo hasaawaha aadi lahayd iyo wixii la mid ah masaajidkaaga iska dhex fadhi salaadaada cisho tuko kadib gurigaaga aad taasi iyaduna waxay ka mid tahay waxa dunuubtana lagu dhaafayo darajadana lagu gaarayo marka nebiga calayh salaatu wasalaam markuu intaa sheegay wuxuu yidhi fadalikum kaama aragtaan aribaau weyaan fadalikum aribaat waa dhufays iyo qalcad weeye qof ku jira ajarkiisii oo kale ama ajarka las helayo ayaa la mida qof sidaasoo kale ah ama qofkaasi wuxuu ku jiraa meeshii dhufayska ahayd ayuu ku jiraa wey rawaahu muslimun وعن أbي سعيidi الkhdري waxaa laga wariyey radي الlه taعالى عnه عن النبي slى الlه عليه وaله وسلم qاala wuxuu yidhi إida rأytm الرaجuلa yctaad الmasاجid إida ra'ytm الرaجuل haddaad aragtaan qofka yctaad الmasاجid inuu ka caada dhigtay soo noqnoqodka masjidka fashhaduu lahu qofka oga markhaati kaca bاlإiman qaala اllah عزa وجل ilaahay oo ka hadlaya wuxuu yidhi إnma ycmur masاجid الlahi man آmana bالlah واليوم الآkhir fي suraة الbqرة wy fi suuraة الtwbة inamaa yacmuru waxaa camiraya masaajid allahi ilaahay masaajidadiisa waxaa camiraya man qof aamana biاllahi ilaahay rumeeyey wاlyowm اlآakhiri aakhiradana rumeeyey marka xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira oo imaam tirmidi baa warinaya sanadkiisuna waa daciif xadii abi saciidin alkhudri laakiin aayadaaba in nooga filan maxaa yeelay ilaahay wuxuu sheegay subxaana wa tacaala dadka camira beytka ilaahay inay yihiin daduu ilaahay siiyey darajadii iimaanka inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billah walyowmi alaakhir waa qof mumina wey macnaheedu iimaan shaabadeedii baa ilaahay ku dhuftay subxaana wa tacaala tacmiiru lmasaajid marka masaajidka oo masaajidka oo la joogo salaad lagu tukado salaaddii kale lagu tukado jamaacadii badnayd meeshay ahayd la ilaaliyo waa min calaamaati اliimaan rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasan lakiin xadiidka sanadkiisu waa daciif aayaddaasi inooga filan baabu fadli intidaari الصalaa masaajidkii waa timi salaaddii xilligeediina lama gaarin waa inaad sugtid baad go'aansatay ama tii hore waa tukatay tii labaad baa tiri waa iska sugayaa ajarka aad helayso waa maxay xadiidkii hadda inoo soo dembeeye oo kale وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaala wuxuu yidhi laa yazaalu axadukum qofkin kaba zuuli maayo fii salaatin ay fii ajri salaatin weeye in loo qorayo ajar salaadeed ka zuuli maayo maadaamat الsalaatu intay salaadu tahay taxbisuhu mid xabisaysa oo macnuhu waa maxay wuu iska tegi lahaa lakiin salaad buu sugaya inta salaadda uu sugayo ajarkii salaaddaa loo qorayaa saacaddaa labada saacadood qof taagnaa unbaa laguu qorayaa oo salaad ku jiray ajarkiisii baa laguu qoraya oo hadda meeshu waa iska fadhiyo waxaa laga yaaba teleefana inaad iska dirsatay oo xoogaa qur-aan iska akhrisatay oo qof saaxiibka intaad la kulantay aad iskala sheekaysatay maya intaasoo salaad umaadan fadhin ha ajarkaagiina waad leedahay ilah agtii salaad qof ku jiray baa laguu qorayaa muttafaqu calayh wa canhu waxaa laga wariyey ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi almalaa'ikatu malaa'igtii تصلي waa u ducaynaysaa calaa axadikum midkiin waa u ducaynaysaa maadaama fii musallah intuu yahay meeshii uu ku tukadaya masaajidkii mid jooga alladii sallaa fiihi masaajidkaasi uu ku tukaday maa lam yuxdi hadduunan xada la imanin macnaha waa maxay wax weysada ka buriya hadduunan la imanin taquulu malaa'igta ducadeeda maxay leedahay waxay odhanaysaa allaahuma kfir lahu allaahuma malaa'igtuna waa taqaanaano ducadooda ilaahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala walaa yashfacuuna ila liman irtadaa qofuu ilahay raalli ka yahay mooye qof kale u ducayn maayaan ducadooda waa mustajaab weeye allaahumma kfir lahu ilaahu qofkan u dembi dhaaf hebel ah allaahumma arxamhu ilaahow u naxariiso sidaasay ku celcelinayaan rawahu lbukhaariy wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam ahara leylatan salaata alcishaa xadiidku sabab buu lahaa waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam ba habeen habeenada ka mida maalin ayuu baxay salaadii casar buu baxay magaalada madiine bannaankeeda qolo deganayd oo xoogaa isyaro qabsatay buu soo dhexdhexaadinaya riwaayad kalena waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa daahay qolaa u baahatay oo qoladii buu ku daahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahaataba qolo dumar ana waa la sheegaa qolooyinka isqabsadayna waa lagu tilmaama labada riwaayadoodba saxiix weeyaan salaadii cishuu marka nebiga ka soo dahay salawaat ullah wasalaamu caleyh marka xilligii haddii la gaaray qola intay iska tukatay iska tagtay badankood laakiin waa fadhiyaan waana sugayaan mana dhaqaaqin salaaddii bay sugayaan marka arintana dhacday nebiga waa yimid calayhi salaatu wasalaam akhiiran isagoo soo daahay hadduu yimid baa salaaddii la aqimay waa la galay marka markuu ka baxay buu dadkii la hadlaya wuxuu yidhi ana rasuul اlahi salى اlه alي wsm waa daahiyey leylatan habeen salaat alcishaa'i buu daahiyey sababtuu daahiyey marka sababtaa islaaxay ahayd ilaa shatri leyli habeenka nuski intii laga gaaray uma aqbala calayna markuu salaadii ka baxay nebiga ayuuna soo qaabilay biwajhi buu nagu soo qaabilay bacdama sallaa markuu tukaday dabadeed nebiga alayh slat slam wejigiisii buuna soo qaabiliyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi salla annaasu dadki qaarkii waa yimaadeenoo waa tukadeenoo waa iska tageen waraqaduu waa guryahoodii bay hurdaan waa gamceen macnihi walam tazaaluu laakiin idinku intaa salaad baa sugayseen inaan imaado oon idintujiyaad sugayseen soo maaha walam tazaaluu intaa kamaydan zuulin fii salaatin salaad inaad ku jirteen ajar unbaa intaa idiin socday salaad inaad ku jirtaan ah mundu intadartumuuha inta aad sugayseen xilligaa uu soo galay salaada ilaa iyo hadda intaa ajar baa la idin qorayey salaad inaad sugayseen ah rawaahu lbukhaariyu baa warinaya salaada xilligeedii hadduu gaaro annagu waa isdhowrdhowraynaa lamaba sugi karaba baabu fadli salaati اljamaaca war masaajid baa joogta beyd ilaahay baa joogta salaad baa kuu socota ajar baa kuu socda khayr baa kuu socda xaggee u cararaysaa marka salaada laga baxana bannaankaan istaagaynaa sheeko sideedaba waxa mamnuucah masaajidka gudihiisa umuur dunya inay naga aalib nooto umuur dunya inay naga qaalib noqoto xadiidkii nabiga calayh salatu salam xadiid ku soo aroortay baa jirta min ashraat isaaca markuu tilmaamayey nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay dadka aakhiru zaman imanaya ee masaajidada ku kulmaya ee warkoodu badankiiba uu yahay adduunyo wey sheekadooduba waa adduunyo weeyaan <clears throat> macnaha aakhira nasiib uma laha wey inay ka wada hadlaan gormaa kuugu dambaysay qof ilahay ku xasuusiye masaajid dhexdii adoo wada sheekaysanaysaan ama aad ka wada hadashaan salaad iyo khayr iyo taqwo ilaahi iyo salaatuleyl iyo ruuxdii islaamka aad ka wada hadashaan qof walbo markuu qofka kale la kulmo waxaan ka wada sheekaysanna xaggee dolar yaallaa wey adduun un baanu cayrinaynaa intaa xataa beytka ilaahay alhaakum takaaur xata zuurtum lmasaajid soomaa marka rawaahu lbukhaariyu baabu fadli salaati اljamacati وcan ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu اljamacati salaada jamaacadu afضal waa ka fadli badan tahay min salaati اlfadi salaat الrajuli waxdana lafdi kala dhahay waa isku macno wey salaat اlfadi qofka keligii a salaaddii way ka fadli badan tahay bisabcin وacishriina daraja salaaddii cishe eed keligaa tukatay iyo tan aad jamaacada la tukatay toddobiyo labaatan mar waxaa fadli badan salaada jamaacada ah muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya toddobiyo labaatan derajay fadli badan tahay derajadii intay la eg tahay allahu aclam miqdaarkeeda intuu dhan yahay وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi qاla رasuul الlahi slى الله عليه ولي وسلم wuxuu yidhi صلاaة الرaجuل qofka salaadiisa fii jamاcatin uu ku tukado tudcafu waa loo laalaabaa way dheer tahay salaatuhu salaadiisa fii beytii uu ku tukaday iyo wa fii suuqih salaadiisa uu meelaha isaga tukaday suuqa ah shaqada ku tukaday meelaha ku tukaday bihamsa وacishiriina ضicfan shan iyo labaatan derajo laalaabay dheerta macnaha salaadda aad keligaa tukatay suuqaaga iyo meelahaaga inta joogtay iyo salaadda aad jamaacada la tukatay masaajidka shan iyo labaatan daraja ayaa la dheeryahay w waa xagga khushuuca iy ziyaadadaasna tii horena toddobiyo labaatan bay ahayd sidaasay culimmadu ku tilmaamaan wadalika taasina qofku wuxuu ku helayaa annahu ida tawada'a darajada waxaad ku helaysaa hadduu qofku soo weysaysto oo fa axsana alwuduu'a waysada hagaajiyo uma kharaja dabadeedna soo baxo ila almasjidi u soo baxo laa yukhrijuhu isagoonan saaraynin gurigiisa aynan ka saaraynin ila salaa mooye dan kale ma laha salaad baan u socdaabuu gurigiisa oga soo baxaya markaa hadduu intuu salaadiisii soo tukado hawlihiisa kale soo qabsado adeegiisii soo qabsado dhib ma leh laakiin qasadka iyo niyadiisa waxa ku taagan waa salaad wey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lam yakhtu ma tallaabsado khadwatan tallaabo ilaa ruficad waa kor baa loogu qaadaa lahu isaga biha tallaabada iyadaa darajatan wa xutat waa la tirtiraa canhu isagu biha tallaabada iyadaa khati'atan dembi baa looga tirtiraa faidaa sallaa hadduu tukado lam tasal ilmalaa'ikatu malaa'igtu ka zuuli mayso tusalli calayhi inay ku sallinayso oy u ducaynayso maadaama intuu yahay fii musalaahu meesha uu ku tukaday mid jooga maa lam yuxdi hadduusan xada la imanin wax wey sidiisii buriya taquulu waxay leedahay allahuma salli calayh allahuma arxamhu ilaahayu qofkan dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso walaa yazaalu ka zuuli maayo in loo qorayo fii salaatin fii ajri salaatin inuu ku sugan yaho loo qorayo ka zuuli maayo mantadara sala intuu salaad sugayo intaa salaada sugaysid qof salaad ku jiraadoo ta tahay waa kow malaa'igtu waa kuu ducaynaysaa waa labo soo socodkaaga tallaabo walba ood soo qaaday midna ajar baa laguu qoraya midna dembi baa lagaaga dhaafayay sii socodkaaga sidaasi leeg inta aad joogtid meesha naxariista ilaahay baa kugu soo degaysa wa hada lafdu اlbukhaariyu muttafaqu calayh وcanhu waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi أtى الnabiya salى الlahu عalayhi وalih waslm nebiga waxaa u yimid rajulu nin acma indhala faqaala markaasuu wuxuu nin indhala nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam cudurdaar raadinaya salaada jamaacada uu kaga baaqdo waxay ka mid tahay wuxuu ka mid yahay xadiidkan axaadiista ay soo deliishadaan qolada culimmada islaamka ah imaamu axmed binu xambal iyo madhabkaa dadka ku tegey ee qaba salaada jamaacada inay ragga waajib ku tahay marna aynan ka tegi karaynin maxaa yeelay dhegaysa ninkan indhoolaha iyo nebiga wax dhex mari doonay saxaabiga radia allahu tacaala canhu ardaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah laysa lii anigu malihi qaa'idun qof ihaga ma qabo yaquudunii iisoo haga oo iisoo garwada ila almasjidi fasa'ala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga allah weydiiyey an yuraas marka fasa'ala waa weydiistay dhe rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam an yurakhasa lahu inuu u ogolaado oo fa yusalli uu ku tukado fii beyti gurigiisa isaga tukado nebiga alay sala slam asxaabtiisuu la fadhiyey ninkan waa yimid markaasuu wuxuu yidhi rasuulka allow habeenkii waa madow anigana wax ma arko indhahayga sidaas weeyaan qof isoo garwada oo iisoo keena masaajidkana ma haysto ee ma ii ogolaanaysaa haddii salaaddii la gaaro aadaanka waaba maqlaaya inaan gurigayga isaga tukado taa ma ii ogolaanaysaa rasuulka allow farakhasa lahu marka hore nebiga waa u ogolaaday falammaa wallaa markuu sii dhabar jeediyey dacaahu nebiga waa u yeedhay waxbaa la rabaa in laga hubsado faqaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi hal tasmacu nida'a bisalaa aadaanka salaada gurigaaga ma ka maqashaa qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi faajib haddaba tasmacu xaya cala asalaa war salaadii u kaalaya ma maqashaa haa u kaalay haddaba faajib soo ajiib lagu yidhi rawaahu muslim indhoolu ahaaye indhaad qabtaa lugihiisuu ku socday gaari baad ku socotaa cudurdaar ma leedahay ammaam allah marka adigu waa su'aal kale an cabdilaahi waxaa laga warinayaa waqiila camr bna qays cabdulahi bnu maktuum weeye camr bna qays ninkii la ohan jiray almacruufi macruufka ku ahaa biibni ummi maktuum waa ninkii sababtiisa ay ku soo degatay cabasa watawala an jaa'ahu lacma ninka isaga almuadin buu ahaa annabiy sal اllahu alيh ali slam annahu qaala markaasu wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulku u yimidoo wuxuu ku yidhi ina almadiinata magaalada madiina ah kaiiraة اlhawaam waa dugaag badan tahay wsibaac hawaamtu waxa weeye habeenkii waxa socda ee dhulka xamaaratada ah wasibaaci waana dugaag badan tahay faqaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxuu ku yidhi tasmacu ma maqashaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ma maqashaa haa weeye faxaya hala marka u kaalay adiga xaya hala u kaalay baa lagu yidhi rawaahu abu daa'uud baa wariya biisnaadin xasan wamacnaa xaya hala ay tacaal weeye kaalay an abi hurayrata radi alahu tacaala canhu intuu kaalayun markaa noqday muadinkii nabiga alayh salatu salam salaada subax ee weliba xilliga hore soo gelaysa aadaankeeda hore buu adimi jiray weliba ana rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi wladii nafsii biyadih allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya hamamtu laqad hamamtu dhegaysa nebiga calayh salaatu wasalaam nebigu wuxuu leeyay salawaatu اllah wasalaamu aleyh ilaahay baan ku dhaartay dhaar ku bilaabay hadduu qof aad qiimi iyo wanaag ku ogtahay sharafna leh raganimana ku darsaday aadna ku ogayd inuusan dhaar badnayn maalintaa kuu dhaartuu yidhaahdo wallaahi waxaan damcay inaan waxan sameeyo maxaad ugu malaynaysaa isagiioo sameeye oo kale wey laakiin hadduu ku cudur daarto sababtaasaa ii diiday mooye maanta waxaasan samayn lahaa inuu samayn lahaa waa ka dhab wey maaha wax carabkiisa iyo isaga iska leeya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa noo dhaaranaya oo wuxuu leeyahay laqad hamamtu waxaan go'aansaday oon hamiyey an aamura inaan faro bixatabin lafdi kala wuxuu odhanaya dhallinyaro inaan faro inay iisoo qoryo guraan oo fayaxtaba markaa qoryihii la iisoo guro oo uma aamura dabadeedna aan faro bisalaati salaaddii inaan faro oo fayu'dana yu'dana laha salaaddii la addimo uma aamura dabadeedna aan faro rajulan nin Um, dadkii muslimiinta ka mid ee saxaabadii ah oo fa yauma naasa dadka uu tujiyo aniga aanan tujinin xagee aaday nebiga calayh salaatu wasalaam uma ukhaalifa dabadeedna aan aado xagee la aadaya ilaa rijaalin rag baan aadaya oo fa uxriqa aan ku gubayo calayhim iyagoo korkooda buyuutuhum guryahooda lafdigii kalena wuxuu ahaa rag guryahooda isaga tukanaya yaan damcay inaan dab guriga ku soo geliyo qoryaha macnuhu waxa weyan qori walba dab baa la gelinaya markuu ololo guribaa hoosta laga gelinaya yaa kaloo gurigiisa ku tukanaya hebel baa gurigiisa ka adimanaya ka aqimanaya qori hala geliya dabada ha laga geliyo dab ha qabsado lafdigii kale wuxuu ahaa lowla annisaau wasibyaan laba qolon jamaacada aynan waajib ku ahayn darteedaan u dhaafin mooye ma dhaafeen oo waayo waa haweenkiiiyo caruurtii wey inay salaad jamaaca yimaadaan waajibku ma aha laakiin labadaa haddaynan ahayn waaba samayn lahaa wey macnaheedu waa xadiiu labaadoo ka mid a ah axaadiita ay culimmadu qabaan salaada jamaacada inay waajib tahay u soo maxaa yeel nebigu alayh salatu salaam qof in dab la geliyo waa cadaab weyn weeye wax sahlan maaha kaasaabaan samayn lahaa buu leeyahay waa ciqaab weyn weeyaan ka weyn wax walbaba وعن بن مسcuudi waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi man sarahu qofkay farax gelinayso an yalقى اllaha inuu ilaahay berri berrida waxaa loola jeedaa bacda almowt weeyaan geerida dabadeed inuu la kulmo ilaahay musliman isagoo ah saliim ah nabadgalay qofka raba inuu ilaahay la kulmo falyuxaafid calaa haaulaai asalawaat ha ilaaliyo salaadahan shanta ah xayu ha ku ilaaliyo meeshii yunaadaa bihinna lagu addimayo fa ina allaha ilaahay sharaca waa u sharciyeeyey linabiyikum cabdulahi bn mascuud baa dhahaya nebigiinna wuxuu u sharciyeeyey ilaahay sal اllahu alayh waalih wasalame sunan alhuda wadadii hanuunka ilaahay waa u sharciyeeyey wainahuna salaadihiina min sunan اlhuda wadadii hanuunka weeyaan walow annakum haddii idinku sallaytum aad isaga tukataan fii buyuutikum guryihiinna kama yusalii hada اlmutahalif siduu u tukanaya kan mutahalifka ah ee dib maray fii beytii ugu tukanayo lataragtum taa keliya waxay sabab u noqonaysaa lataragtum inaad ka tagtaan sunnata nebiyikum nebigiinna sunnadiisa walow taragtum haddaad ka tagtaan sunnata nebiyikumna ladalaltum waad lumaysaan walaqad ra'aynaa marka wuxuu leeyahay taabiciintii buu la hadlaye hadda zamankii saxaabaduu ka hadlaya walaqad ra'aytunaa waxaana soo maroonu aragnay salaada iyada oo wamaa yatakhalafu canha uunan kadib dhacaynin ilaa munaafiqun ilaa munaafiqun qof munaafiqa mooye macluumu nifaaq nifaaqnimadiisana laisla ogya hebel inuu munaafiq yah waa laisla yaqaana qof noocaa unbaa kadib dhici jiray salaada jamaacada ah walaqad kaana arajulu waxaa dhici jirtay in ninka eh, yu'taa bihi salaada jamaacada la keeno waxaa dhacaysay qofka in la keeno salaada jamaacada ah yuhaadaa bayna arajulayn isaga oo lagu dhinac wado bayna rajulayni laba nin dhexdooda macnuhu waa maxay waa kicil la'yahay gacmihiibaa laga wadaa garbihii baa la qabanaya laba qof baa garbihii ka wada salaaddii baa la keenaya war salaada jamaacadiyana isagiina igeeyu leeyahay waa xilligii uu seexan lahaa waa xanuunsan yahay wainamaa yakulu markaasuu cabdulaahi wuxuu noo raaciyey fainamaa yakulu waa cunaa addi'bu dhurwaaga min alghanami ariga alqaasiyati ta fog ee ariga gooni oga baxdu cunaa xadiidka nabigana saasuu ahaa salawat اllah wasalaamu alayh fainamaa yakul di'bu arigu dhurwaaga waa cunaa min alhanami ariga xaggiisa alqaasiyati tan gooni daaqa ah buu cunaa rawaahu abu daa'uudin biisnaadin xasanin wallah subxanah w tacala